وسلم تسليما كثيرا أما بعد intaa waa macruuf macnaheeda waa istiftaaxi waa khudbaة الxaaja wuxuu yidhi fahadihi risaalaة mukhtasaraة fi أxkaami الزakاة tani waa risaalo mukhtasara gaaban oo ku tacalluqda fi akaami fii أxkaami الصiyaam samaytuhaa aliclaam biأxkaami الصiyaam waqad طubica طabcataani waxaana la daabacay laba dabcadood wahaa ana uqadimu lilquraaءi الkiraami aلطabcaة الثaaliثة waxaan u gudbinayaa quraa'da wanaagsan dabcadii saddexaad wa fiiha waxaana dabcada saddexaad ku jira abwaabun masiida abwaab dheeraada fii sakaati alfitri wa tacliiqaatun mufiidatun biidni illaahi casa wajal abwaabtaas dheeriga ah iyo tacliiqada tacliiqaadkaas mufiidada ah oo lam takun mawjuudatan aan ahayn mid jirta ama ku sugnayd fii tabcatayni saabiqatayni labadii dabci hore allaha asأl an yanfaca biha kaatibaha wa qaari'aha wa saa'ira اlmuslimiin wa an yajcalaha wasaa'ira acmaali khaalisaة liwajhihi اlkariim inahu calى kuli shayin qadiir wbiاlijaabati jadiir wa huwa xasbii wa nicma اlwakiil wslى اllahu wslama wbaaraka calى nabiyina muxamed wacalى aalihi wa saxbihi ajmaciin intaasi waxay muqadimo u ahayd dabcadan u dambaysa labadii saddexdii dabco waa dabcadii saddexaad wa qaala baabu wujuubi siyaami ramadaan wuxuu baabu yahay waajibnimada bisha ramadaan soomkeeda bisha ramadaan siyaamkeeda inuu waajib yahay ayuu baabkaani ku saabsan yahay qaala allahu tacaala allah subxaanaه wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum الصiyaamu kama kutiba calى اladiina min qablikum lacalakum tattaquun yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahow kutiba calaykum الصiyaamu ay furida calaykum الصiyaam waxaa laydinku farad yeelay oo laydinku waajibiye sowm kamaa kutiba sida loogu farad yeelay cala aladiina min qablikum kuwa idinka horreeyey lacallakum tattaquun si ilaahay subxaanaه wa tacaala aada uga cabsataan aayaddan wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u sheegayaa dadka mu'miniinta ah inuu ku farad yeelay bisha ramadaan soomkeeda siyaamka ummaddan waa lagu waajib yeelay laakiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay inaan ummaddan lagu gaar yeelin wujuubka ee sida ummaddan loogu waajibiyey ummadihii horena loogu waajibiyey kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun lacallakum tattaquuna waxaa laga qaadanayaa soomku inuu yahay min asbaabi taqwa asbaabaha ilaahay looga baqo subxaana wa tacaala iyo waxyaabaha taqwada ilaahay lagu gaaro waxaa ka mida asiyaam can ibni cumara radia allaahu canh ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi bunya alislaamu calaa khamsin islaamka waxaa lagu dhisay shantied shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxamadan rasuulu اllah wa iqaami الsalaati wa iitaa'i zakaa shan tiira islaamka lagu dhisay tiirka koowaad waa inuu qofku ka markhaati kaco laa ilaaha ila اllah wa anna muxamadan rasuulu اllah iyo muxamed inuu yahay rasuulka ilaahi calayhi الsalaatu wasalaam wa iqaami salaati iyo salaada oo la oogo wa iitaa'i zakaati iyo zakada oo la bixiyo wa sowmi ramadaana iyo bisha ramadaan oo la soomo wa xaji lbeyti iyo kacbada oo la xajiyo ama beytka alla subxaana wa tacaala oo loo qasdo muttafaqu calayh siyaamu ramadaan kelimada asiyaam xagga luqada waxaa la yidhaahdaa alimsaak alimsaaku watark ayaa waxaa la yihahdaa dhanka luqada yacni shaygii in laga joogsado oo laga tago ayaa siyaam la yihahdaa ah xagga luqada luqada carabiga laakiin dhanka sharciga asiyaam waxaa la yidhaahdaa imsaakun maksuus can shayin maksuus fii waqtin maksuus imsaag gaar ah wax gaarana laga afhaysanayo wakti gaarana afhaysigaasi uu noqonayo liqasdi tacabud ayadoo markaa loola jeedo in ilaahay loogu dhowaanayo subxaana wa tacaala alimsaag midka luqada iyo midka sharciga waa kala duwan yihiin oo kan luqada waxaa lagu fasiray muطlaqu اlimsaak waa afhaysasho un waa joogsi wixii laga joogsado oo laga hakado walidaalika maryama calayha الsalaam waxay tihi inii nadartu liraxmaani sawma falan ukalima alyowma insiya allah raxmaanka waxaan u nadra bay tihi sawman ay alimsaak can اlkalaam inaan hadalka ka afhaysto ayaa nadray bay tihi falan ukalima alyowma insiya maanta insi la hadli maayo waxay nadar ku gashay inay ka afhaysanayso hadalka oo aysan cidna la hadlayn waa siyaamkii luqada ahaa laakiin midka sharciga waxa laga afhaysanaya waa wax gaara wax walba maaha waa imsaakun makhsuus waxyaabo gaara ayaa loo diiday qofka mu'minka maalmaha inuu la yimaado waxuu ka afhaysanayana waa can shay-in maksuus waxyaabo gaaraho ayuu ka afhaysanaya yacni afhaysasho gaara wax gaarana laga afhaysanayo o laga joogsanayo fii waqtin maksuusna ah min طuluuci اlfajri ilaa guruubi الshams intaas waayo imsaagu waagu markuu dilaaco ilaa qoraxdu ay ka dhacayso amaa mar hadday qoraxdu dhacdo waxyaabihii loo diidanaa fi nahaar waa loo ogol yahay fi leyl waxa maalinkii loo diidayo qofka saa'imkaana wax walba ma ahe waa waxyaabo gaara sida inuu a cuno inuu wax cabbo inuu xaaskiisa u galmoodo inuu hadallo laqwiya ku hadlo waxyaabo gaaraha loo diida marka siyaamka xagga sharciga tacriifkiisuna waa sida xukunkiisa waa inuu waajib yahay oo aayaddii hadda aan akhrinay waa ku cadda yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum bimacnaa waa furida calaykum kadalika xadiid ibni cumar radia allaahu canhumaa waxaa ku cad sowmu ramadaan inuu ka mid yahay min arkaani اlislaam tiirarka islaamku ku taagan yahay tiir ka midow marka waa ka xeel dheer yahay inuu mujarad waajib yahay bal waa tiir ka mida min arkaani اlislaam وعن طلحة بن عubayd اللaahi رadي الله عanه أنa أعraabiya nin reer baadiye ah ayaa jaءa ilىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه waslم nebiga عalaيه الsلaatu sلاam ayuu u yimid acraabigaasoo haa'ira الra'si madaxiisa uu yahay miduu basaasan yahay haa'ir الra'si waxaa laga keenay min haar الغubaar boorkii baa kacay ida اrtafaca واntashar boorku hadduu kaco ayaa waxaa la yidhahdaa thaara algubaar marka thaa'ira ra'si waxaa loola jeedaa ay muntashira shacri ra's waa mid tintiisu ay kala tagsan tahay hayra muraja hayra murajala ooy tintiisu aysan ahayn mid shallaysan waa qof timihiisu taagtaagan yihiin oy kala tagsan yihiin oo timihiisu aysan shallaysnayn thaa'ira ra'si sidaasaa loola jeedaa waxaana la yidhahdaa waa qof madaxiisu basaasan yahay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo akhbirnii ii sheeg maadaa farada allaahu calaya min asalaa alla subxaanahu wa tacaala muxuu igu farad yeelay xagga salaadda ii sheeg faqaala wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam alsalawaati alkhams shanta salaadood ayaa ilaahay kugu farad yeelay ilaa an tatawaca shay-an ilaa inaad tatawucdo oo shay dheeraada aad la timaaddo mooyaane faqaala wuxuu yidhi akhbirnii ii sheeg maa farada allaahu calaya alla muxuu igu farad yeelay min asiyaami xagga soomka faqaala wuxuu yidhi shahru ramadaan bisha ramadaan ilaa an tatawaca shay-an ilaa inaad shay dheeraadoo ziyaada aad la timaadda mooyaan tatawaca waa sunnooyinkii faqaala wuxuu yidhi akhbirnii ii sheeg bimaa farada allaahu calaya waxa alla uu igu farad yeelay oo min azakaati zaka faqaala wuxuu yidhi fa ahbarahu rasuulu llahi sal l slam sharaaica alislaam nebiga calayhi salaatu wasalaam sharaa'icdii islaamka ayuu u sheegay ninkaas qaala wuxuu yidhi ninkii acraabiga ahaa waaladii akramaka waxaan ku dhaartay buu yidhi allah ku karaameeye laa atatawwacu shay-an wax dheeraada la imaan maayo walaa anqusu mana ka nuqsaaminayo mimaa farada allaahu calaya waxa alla uu igu waajibiye ka nuqsaamin maayo shay-an waxba wixii ilaahay ugu farad yeelana waxba ka dhimi maayo tatawucna la imaan maayo faqaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi aflaxa in sadaqa aw dakhala aljannata in sadaqa aflaxa waa liibaanay wey in sadaqa hadduu run sheego yacnii sida uu ballan qaada hadduu ka run sheego ninkaasi nin liibaanay wey aw dakhala aljannata ama jannada ayuu galay in sadaqa hadduu run sheego waa shakun min araawi labada lafdi midka nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam ma wuxuu yidhi aflaxa mase wuxuu yidhi dakhala aljanna labada lafdi midka rasuulka yidhi sala allahu calayh wasalam ayaa shaki ka gala raawiga laakiin labada lafdi mid walbay noqotaba waa isku dhow yihiin dhanka macnaha maxaa yeele hadduu qofka liibaano liibaantu waa dukhuulu ljanna liibaanta qofka waa inuu jannadii galo way xadiidu طalxa ibnu cubaydillaah radia allaahu can wuxuu daliilu yahay siyaamu ramadaan inuu waajib yahay markuu yidhi akhbirnii maa farada allaahu calaya min asiyaam nebiga sala اlla alay slam wuxuu yidhahda shahru ramadaan waxaa kugu waajiba waa bisha ramadaan soomkeed mas marka ramadaanka in la soomo waa fardi iyo waajib wey ninkan acraabiga ah radia allaahu can rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu weydiiyey arkaantii islaamka markii laga reebo kelimatu towxiid sidaasoo kale hadda waxaa kaloo laga reebayaa xajka oo aan ah halkan lagu sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay salaadaha shan salaadood inay waajib ku tahay waxaana culimmada xadiidkan ay ka qaateen salaadaha faradka inay yihiin shanta salaadood wixii shanta salaadood ka dheeraada oo qof yidhaahdo waa ku waajib dadka inay la yimaadaan waxay u baahan tahay deliil dheeraada inuu la yimaado wa ilaa asalku waa maxay waajibka inay yihiin shan salaadood waay asalka salaad walboo lala imaanayo maalin iyo habeen waa shanta sala yacni salaad walboo habeen iyo maalin lala imaanayo oo waajib ah shanta salaadood waay wixii ka soo hara waa tatawucaad waxaana ku soo marnay fii buluuqi lmaraam inay culimmadu isku khilaafeen fii xukmi اlwitri qolada jumhuurulculamaa ay yidhaahdeen witriga waa sunna inuusan witriga waajib ahayn adiladay u deliishadeen maxaa ka mid ah xadiidu طalxa ibni cubaydillaahi baa ka mid ah. witriga inuusan waajib ahayn axaadiidta loo deliishada xadiidkaana ka mid a ah. maxaa yeeley markuu saxaabigan yidhaahday maada farada allaahu calaya min asalaa hadduu witriga waajib yahay nebigu sala اlla alay slam markaasuu u sheegi lahaa laakiin wuxuu yidhahday waajibku waa asalawaati alkhams shanta salaadood waa ilaa an tatawaca shay-an ilaa inaad adiga tadawuc iyo dheeraad la imaanayso tadawuc waa kuu furan yahay haddaad sunnooyin la imaanayso waa kuu furan tahay laakiin farad iyo waajib shantaas salaadood wey markaasuu yidhi waxaad ii sheegtaa maa farada allaahu calaya min asiyaam waxa alla igu farad yeelay ee sooma ii sheeg markaasuu yidhi shahru ramadaan bisha ramadaana ilaahay kugu farad yeelay ilaa an tatawaca shay-an siyaamku tadawuc badanuu leeyahay waxaa jira soom fara badan oo taطawuc ah sunno ah waxaa ka mid a siyaam siyaamu alاثnayn wاlkhamiis waxaa ka mid a siyaamu ayaami اlbiid waxaa ka mid a siyaamu yowmi carafa waxaa ka mid a siyaamu yowmi caashuuraa soomyada dhammaantood waa taطawuc waa yani soom sunnaawa ilaa an taطawaca shay-an taطawuc waa furan yahay laakiin faradka iyo waajibka waa bisha ramadaan bisha ramadaan qofka waajibka inuu la yimaado kadib su-aal kaloo weydiiye waxuu yidhi waxaad ii sheegtaa waxa alla uu igu farad yeelay xagga sakada oo hantidayda laga rabo nebiga calayh islat wasalaam ninkaas wuxuu u sheegay sharaaic alislaam sharaa'icdii islaamku u sheegay oo u sharaxay kadib saxaabigan wuxuu yidhi waladii akramaka waxaan ku dhaartay buu yidhi allihii ku karaameeye ee kugu karaameeyey binubuwa warisaala nebigu la hadlaya calayhi salaatu wasalaam rabbigii ku karaameeyey ayaan ku dhaartaye laa atatawacu shay-a walaa anqusu mima farada allahu calaya shay-a wax taawucana la imaan maayo waxa alla subxaana wa tacaala igu farad yeelana waxba ka nuqsaami maayo ballankaasuu galay nebiga sala allahu alay waslam wuxuu idhaahday aflaxa in sadaqa aw dakhala aljannata in sadaqa waxaa xadiidkaa marka laga qaadanaya oo fawaaiddiisa ka mid ah hadduu qofka waajibaadka la yimaado manhiyaadkana uu ka haro waa qof liibaanaya qofkaas waa qof liibaanaya hadduu waajibaadkana la yimaado muxaramaadkana uu iska ilaaliyo iyo manhiyaadka uu ka haro waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala ee rasuulkiisa ay reebeen yousanba tadawucaad la imaanin maxaa yeele qofkan muqtasid waay qofka muqtasidkaana waa min ahli اljanna waa min ahli اlkhayr ثuma أwratna الkitaaba aladiina اصطafayna min cibaadina faminhum ظaalimu linafsih وminhum muqtasid وminhum saabiq bاlkhayraati biidn الlah saddex qayboodoo alla u qaybiyey subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta ah dhammaantoodna alla wuxuu sheegay inuu doortay oo kitaabkeenna waxaan dhexal siina buu yidhi aladiina اصطafaynaa min cibaadina kuwa addoommadeenna ka mid ayn doorannay kuwaasi alla uu doorto wuxuu yidhi fa minhum daalimun linafsi waxaa ka mid a ah mid naftiisa dulminaaya camila saalixan wa aakhara sayi-an waa qof jamciyey xasanaad iyo sayi-ah acmaashiina waa la imaanayaa saalixa ahayd laakiin macaasidii iyo dunuubtiina waa ku dhacaya waa daalim linafsi laakiin waa mu'min wa minhum muqtasid almuqtasid waa sida hadda saxaabigan ballan qaaday qofkii ku taagan waay in wixii waajibaada uu la imaanayo wixii markaasi muxaramaadna iska ilaalinayo laakiin waajibaadkii taطawuc raaci maayo laa ataطawacu shayئa walaa anqusu mima farada allahu calaya shayئa waa muqtasid waa ficlu اlma'muuraat yani ficlu اlwaajibaat wa tarku اlmanhiyaat waajibaadkii buu la imaanayaa manhiyaadkiina waa waa ka leexanaya waa ka tegaya laakiin waxaa kaa ka fadli badan wa minhum saabiqu biاlkhayraati biidn اllah asaabiq bilkhayraat ayaa ugu darajo sarreeya saddexda qaybood asaabiq bilkhayraat waa qofka la imaanaya waajibaadka mustaxabaadkana raacinaya muxaramaadkana ka dhowrsanayo iska ilaalinaya waajibaadka waa la yimid laakiin mustaxabaaduu ku daray sunnooyinkii taطawucaadkii buu ku dadaalaa muxaramaadkana waa iska dhowraya waa iska ilaalinaya qofkaasi qof saabiqa wa waana acla darajaat darajaadka saddexdaa darajada ugu sarraysa wa mutafaqu calayhi wa can anas bni maaliki radia allaahu canh qaala anas wuxuu yidhi nuhiinaa waxaana laga reebay أن نسأل رsuuل اللahi صلى الله عليه وسلم عن شhayءi nebiga عalaيه الصلاaةu وaسلاaم inaan wax weydiino waana laga reebay فakaana يuعجibunaa waxaana cajab gelin jiray أn يجiءa الرaجuل min أهلi الباadiيةi inuu yimaado nin ka mida reer baadiyaha ninkaasoo alcaaqilu caaqilka nin reer baadiyaha oo caaqila inuu yimaado ayaana cajab gelin jirtoon jeclayn fayas'aluhu waa weydiinayaa midkaa reer baadiyaha ah wanaxnu nasmacu xaal annagu aan maqlayno wa jaaءa rajulu waxaa yimid minwa eh, jaaءa rajulu min ahli اlbaadiya nin reer baadiya ayaa yimid faqaala wuxuu yidhi yaa muxamed aataanaa rasuuluk muxamedow rasuulkaagii baa noo yimid rasuulkaagi wuxuu ka wada waa qofkaad noo soo dirtay qofkii aad noo soo dirtay oo dacwada inuu na gaarsiiyo aada noogu soo dirtay ee daaciga ahaa baa noo yimid fazacama wuxuu sheegay fazacama lana ay qaala lana zacmigaani halkan kama wado mid beena ulama jeedo laakiin wuxuu ka wadaa wuxuu nugu yihi uu noo sheegay annaka tascumu inaad adigu sheegayso an allaaha arsalaka inuu alla kusoo diray rasuulkaagu wuxuuna soo gaarsiiyey inaad adiga sheeganayso in ilaahay kusoo diray qaala nebiga sala allahu alay slam wuxuu yihi sadaqa rasuulkii aan soo diray iyo ninkii aan soo diray run buu sheegay qaala wuxuu yidhi ninkii acraabiga ahaa faman khalaqa asamaa'a samada yaa abuuray qaala nebiga sala اllah alay slam wuxuu yidhi allah allah baa abuuray samada qaala acraabigu wuxuu yidhi faman khalaqa alarda dhulka yaa abuuray qaala nebigu sala اllah alay slam wuxuu yidhi allahu alla baa abuuray qaala wuxuu yidhi acraabiga faman nasaba hadihi اljibaala buurahan yaa dusha dus yani arlada dusheeda taagay oo dhigay wa jacala fiiha dhexdeedana yeelay maa jacala wixii uu yeelay qaala wuxuu yidhi allah allah subxaana wa tacaala ayaa buuraha taagay qaala wuxuu yidhi fabiladii khalaqa الsamaaءa wa khalaqa اlarda wa nasaba hadihi اljibaal allahu arsalak fabiladii allihii ayaan kugu dhaariyey khalaqa الsamaaءa samada abuuray wa khalaqa alarda dhulkana abuuray wa nasaba haadihi اljibaala buurahanna taagaya allaahu arsalak ilaahay miyaa ku soo diray ilaahay buu ku dhaaray allaan kugu dhaariyey ma ilaaha ku soo diray qaala nebigu wuxuu yidhi nacam qaala wuxuu yidhi wazacama rasuuluka rasuulkaagu wuxuu sheegay anna calaynaa khamsa salawaatin dusheenna inay tahay shan salaadood fii yowmina wa leylatina habeenkeenna iyo maalinkeenna maalinkeenna iyo habeenkeenna in shan salaadood nagu leeyahay ayuu rasuulkaaga noo sheegay qaala wuxuu yidhi sadaqa run buu sheegay qaala wuxuu yidhi fabiladii arsalak waxaan kukugu dhaariya allihii ku soo diraye allaahu amaraka bi haadaa alla miyaa arrinkan ku amray shan salaadood inaan la nimaadno habeenkiiyo maalinkai ma ilaaha ku amray qaala wuxuu yidhi nacam qaala wuxuu yidhi wazacama rasuuluka rasuulkaaga wuxuu sheegay ana calaynaa zakaatan in annaga dusheenna ay tahay zako fii amwaalinaa hantideena in zako lagu leeyahay qaala wuxuu yidhi sadaqa qaala fabiladii arsalaka allaahu amaraka bi haada ilaahay subxaana wa tacaala miyaa arrinkan ku amray qaala nacam qaala wuxuu yidhi wazacama rasuuluka rasuulkaagu wuxuu sheegay ana calaynaa sawma shahri ramadaana fii sanatina in annaga dusheenna ay tahay bisha ramadaan soonkeeda fii sanatina sanadkeenna qaala wuxuu yidhi sadaqa run buu sheegay qaala fabiladii arsalaka allihii kusoo soo diray ayaan kugu dhaariyay allahu amaraka bihaada ma alla arrinkan ku amray qaala wuxuu yidhi nacam qaala wazacama rasuuluka rasuulkaagu wuxuu sheegay anna calayna xaja albeyti man istataaca ilayhi sabiila in annagana lagu leeyahay kacbada in la xajiyo oo beytka la xajiyo man istataaca qofkii awooda ilayhi a ila lbeyti beytka xaggii sabiilan wado qaala sadaqa qaala wuxuu yihi uma wallaa kadib ninkii acraabiga ahaa waa jeestay intaa markuu weydiiyey waa jeestay qaala wuxuu yidhi acraabiga waladii bacadaka bilxaqi waxaan ku dhaartay allaha xaqa kula soo diray laa asiidu calayhinna intaas aad ii sheegta ka siyaadin maayo walaa anqusu minhunna mana ka nuqsaaminayo faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam lain sadaqa layadkhulanna aljanna nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi lain sadaqa haddii uu run sheego arrinkaa ka run sheego layadkhulanna aljannata jannada ayuu gelayaa ninkaas muttafaqun calayh xadiidu anas radia allaahu can waa xadiid xoogaa ka dheer xadiid alxa ibni cubaydillaah anas ibnu maalik wuxuu leeyahay nuhiina an nas'ala rasuula اllahi sal ly slam can shayin inaan nebiga wax weydiinno ayaana laga reebay waana laga reebay wuxuu ula jeedaa ama uu sheegayaa qowl اllahi caza wajal laa tas'aluu can ashyaaءa in tubda lakum tasu'kum ha weydiinina rasuulka salى اllahu alay slam ashyaa haddii ay idiin muuqato idiin soo daahirto idin murugo gelinaysa maadaama marka na laga reeba buu yidhi ma aha macnaheeda su-aal oo dhan in laga reebay laakiin waa su-aalaha faraha badan ama keeni kara in maaragta waxyaabo aan hadda waajib ahayn ummadda lagu waajibiyo sidii ninkii saxaabigaa markuu nebiga calayh slat slaam ka hadlaya xajka ayuu yidhi afii kulli caamin yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo xajka sanad walba miyuu waajib yah dhowr jeeruu ku celceliyey nebigu waa ka aamusay sala اlla alay slam waa ku celceliyey afii kulli caamin yaa rasuul allah markaasuu nebigu sal ly slam wuxuu sheegay in qofka cumrigiisa hal mar keliya xajka uu ku waajibayo wuxuu yidhi walow qultu nacam lawajabat haddii aan laakiin nacam dhihi lahaa markuu ninkaan lahaa afii kulli caamin yaa rasuul allah haddii nacam aan ugu jawaabi lahaa xajka sanad walba waajibu noqon lahaa sanad walba xajka in ummadda lagu farad yeelo culays waay culayskaasina maxaa sababi lahaa ninkan saxaabigaa su-aashiisa uu ku celceliyay ayaa sababi lahayd ilaa nebiga ka leexday sala allahu calayhi wasalam marka su-aalaha noocaasa ee keeni kara waxyaabo xalaalahaa in lagu xarimo waa midda ilaahay subxaanah wa tacaala uga digaya dadka mu'miniinta marka saxaabada radia allaahu canhum laba arrinba waa uga gaabsan jireen nebiga inay wax weydiiyaan calayhi salaatu wasalaam arrin waa midda hadda xadiidkan anas uu ku sheegay arrinta labaadna waa haybatan min rasuuli illahi sala allahu alay slam rasuulka aaday uga heybaysan jireen saxaabada qofkuna markuu qofka aada uga heebaysanayo way ku culus tahay inuu su-aal ku wajaho aaday uga culus tahay haybadaasaana keenaysa laakiin waxay jeclaayeen sida anas sheegay radia allaahu can inuu yimaado qof reer baadiyeah caaqilna ah inuu min ahli baadiy min ahli lbaadiya uu yahay way jeclaayeen sababtoo min ahli lbaadiya inuu ka tirsan yahay u jeclaayeenna waxaa waaye reer baadiyo waa hadal adag yihiin qallafsanaanaana dabcigooda ku jirta haybada iyo cabsida imaa ixtiraamka faraha badan iyo haybada saxaabada nebiga la joogta sala allah alay slam ku jirtana ayagu inta badan ma oga mana ku jirto marka way ku dhiiran yihiin inay wax weydiiyaan dhiiranaantaas saxaabadu way rabaan maxaa yeele masaa'ilay ka faa'iidayaan ayagu su-aashaa jawaabteeda ka faa'iidaysanayaan alcaaqil inuu yahana way daneynayaanoo hadduusan caaqil ahayn hadda su-aalihii waxaa laga yaabaa inay noqdaan su-aalo aan fawaa'id badan keenin ama jawaabo wanaagsan aan laga bixin ama aan munaasab u ahayn wax la weydiinayo nebiga sala allahu alay wasalam laakiin qofka caaqilka wuxuu keenayaa as'ilo nuxur leh oo ay ka faa'iidaysanayaan jawaabteeda dadka xaadiriinta ninkan acraabigaa baa yimid buu yihi marka ninkaani markuu yimid wuxuu yidhi yaa moxamed yaa muxamedaanu yaa muxamedu ka bilaabeen saxaabadu weligood maysan dhihi jirin nabiga yaa muxamed radia allaahu canhu dhammaantood saxaaba waa si laftigiisa waa saxaabi laakiin saxaabadii nabiga la joogi jirta sal alla slam fi lmadiina lafdiga kumaysan dhiiro jirin inay yidhahdaan yaa muxamed kelimaddan yaa muxamed haaliban waxaa isticmaali jiray dadka acraabta bay ahaayeen ilaa saxaabadu hadday xataa nebigu u yeedhaan yaa rasuula allah yaa nebiy allahi wixii la isticmaali jireen wuxuu yidhi ataanaa rasuulu rasuulkaagaa noo yimid macnaha waa midkaa soo dirtay wey fazacama lanaa wuxuu noo sheegay annaka tascumu ana allaha arsalak inaad sheeganaysid in ilaahay ku soo diray inaad sheegaysid ayuu noo sheegay nebigu wuxuu yidhi sala اllah alay slam sadaq run buu sheegay uu xadiidka marka waxaa ku jirtay waxyaabaha uu nebiga weydiiyey sala اllahu alay slam siyaamu ramadaana ka mid ahaa oo wuxuu yidhi wazacama rasuuluka ana calaynaa sowma shahri ramadaana fii sanatina nabiga alay slat slam wuxuu yidhi sadaqa run buu sheegay buui bisha ramadaan inaan soomnay in ilaahay nagu waajibiyey subxaana wa tacaala ayuu noo sheegay buu yidhi ninkii aada noo soo dirtay nebiga alayh salatu slam wuxuu yidhahda sadaqa nunka ninkaasi run buu sheegay bisha ramadaan inaad soontaana idinku waajiba riwaayadaha xadiidkan qaarkii waxaa ku jirta inuu yidhaahday inii saa'iluka wa mushadidun calayka fi lmas'ala rasuulka ilaahayow aniga waxbaan ku weydiinayaa buy su-aalahana waan kugu adkaynaya waa sii afeefanayaa hayga caroonin buu le haddaan su-aalaha kugu adkeeyo haygu xanaaqin maxaa yeele su-aalahayga waan adkaynaya su-aalihiisu inay adag yihiin waa ka muuqataa maxaa yeele su-aaluu nabiga weydiyu leeyahay man khalaqa alarda man khalaqa asamaa man nasaba hadihi اljibaal kadibna wuxuu ku dhaariyey alla subxaana wa tacala wuxuu leey rabbigii samaawaadka abuuray ee arlada buurahana duldhigay ayaan kugu dhaariyey ilaahay miyaa ku soo diray su-aashaas waa su-aal adag markii dhan laga fiiriyo laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ra'uufun raxiim mid dhibrin badan oo naxariis badan maadaama qofkaani uu yahay qof weydiinaya shu-uunu diinih nebiga calayi salatu slam waa u dulqaatay hadallada uu ku adkeynay asigana inuu nebiga calayhi salatu wasalaam wax ku dhibaateeya dantiisu ma ahan ee wuxuu ka rabaa keliya inuu wax yaqiinsado wax hubiyo waana hubsadeen markii dambena wuxuu dhaar ku maray inuusan waxnana ka siyaadinaynin waxnana ka nuqsaaminayn wاladii bacثaka bاlxaqi laa asiidu calayhina walaa anqusu minhuna wuxuu nebigu yidhi salى اlه alay slam markaa lain sadaqa layadkulana اljanna hadduu run sheego ninkaasi jannadu gelayaa buy xadiidkan wuxuu ka mid yahay adilo tusinaysa alqiraa'atu cala shaykh fi lxadiid inay jaa-is tahay markii laga hadlayo fii riwaayat اlaxaadiid alqiraa'atu cala shaykh waa mid jaa-isow waana madhabu maalik raximah اllahu tacaala aadu ugu dhaqmi jiray adilada u daliilka xadiidkaana ka mid a maxaa yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam ninkaan hadda wax uma sheegin ninkaana nebiga wax ku dul akrinaya nebigana waa u sadiqaya calayhi salaatu wasalaam alqiraa'a cala sheikhna waa noocaan maxaa yeeley raawiga ayaa shiikhiisa wuxuu ku leeyahay xadiidkaasi hebel hebel miyaad ka warisa hebelna hebelu ka wariye hebelna hebelu ka wariyey can الnabiy sal ly slm inuu sidaa sidaa yidhi markaasuu leeyahay nacam nacamtaas uu leeya waa iqraar sidaasuuna hadhowti uga warinaya alimaam maalik raximah اllahu tacaala dariiqadaasuu fadili jiray wuxuu ka jeclaa inuu yidhaahdo xadaanaa fulaan can fulaan oo asiga ardada wax u sheego wuxuu ka jeclaa inay ku dul akhriyaan kadibna uu u tasdiiqiyo xadiidkaana waa u daliil arrintaasi inay tahay mashruuc maxaa yeele ninkan saxaabiga ah nebigu ku dul akhriyey sala allahu alay slam waxyaabihii ninkii nebiga soo diray sala allahu alay waslam oo u sheegay nebigana waa u sadiqay calayhi salaatu wasalaam mid walba wuxuu lahaa sadaqa sadaqa asigana waa akhrinayo waa sheegaya nebiga sala allahu alay slam wuxuu yidhahday lain sadaqa hadduu ninkan run sheego layadkhulanna aljannata jannada ayuu gelayaa xadiidkan iyo xadiidu طalxa ibnu cubaydillaah labadoodaba markii la isku geeyo waxaa laga qaadanayaa qofka inuu waajibaadka la yimaad muxaramaadkana uu ka tago waa min asbaabi dukhuuli اljanna waa sabab ka mida asbaabaha qofka uu jannada ku galayo inuu waajibaadka ilaahay ku farad yeelay subxaana wa tacaala uu ilaaliyo salaaddii waajibka ahayd soomka ilaahay ku farad yeelay bisha ramadaan inuu soomo haddii hanti uu leeyahay oo ilaahay subxaana wa tacaala maal iyo hanti siiyey inuu hantidiisa zakada ka bixiyo haddii uu hanti leeyahay inuu hantidaasi ka xajiyo waajibaadka inuu la yimaado waxyaabaha ilaahay ka xarimay subxaanahu wa tacaala ee muxaramaadkaana uu iska ilaaliyo waa arrin uu jannadii ku galay waa ariiqu waa waddadii jannada lagu galayo jannadii ilaahay lagu mudanayo maxaa yeeley nebiga alay slatu salaam labada ninba xadiis dalc ibni cubaydillaah ninkii ku jira iyo ninkan acraabiga labaduba nebiga alay slat slam wuxuu sheegay hadday ka run sheegaan arrinta ay ballan qaadeen inay janno gelayaan lain sadaqa la yadkhulanna aljanna hadduu run sheego jannaduu gelayaa buu yidhi nebigu sala allahu alay wasalam muttafaqu calayhi wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin